بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله التغيير بالحركة والسكون isbedelka kelimada ku dhaca tasriif baa la yidhaahdaa isbedelka marka uu noocyo badan yahay waxaa ka mid ah التغyiiru bاlxaraka kelimadii xaraf ka mida saakin buu ahaa xaraka lagu bedelay waa taqyiir ku dhacay altaqyiiru bilxaraka macnaheedu waa sidaas xarafkaani saakin buu ahaa mutaxarik baa laga dhigay wasukuunna xarafkaani mutaxarik buu ahaa saakin baa laga dhigay waa taqyiir galay soo maaha wuxuu ka mid yahay haddaba anwaacda tasriifka oo musanifku uu noo soo sheegay min daalika waxaa ka mid ah waxaa تaqyiirka u galay mudaaricu kuli ficlin ficil kasta oo ictalat caynuhu cayntiisu ay jiratay mudaariciisa naxwu qowlika waa adoo yidhaahda yaquumu wayabiicu wayakaafu wayahaabu oo kale naxwu qowlika adoo yidhaahda yaquumu wayabiicu wayakaafu wayahaabu waasluhu mubaaricaas asalkiisa wuxuu ahaa yaquumu wayabiicu wayakhaafu wuxuu ahaa yaqwamu wayabyicu wayakhwafu wayahyabu saasuu ahaa yaquumu mubaarican markiisii hore yaqwamu buu ahaa qaacidadii baa gashay idaa taxaraka xarfu اlcila waqablahu saakinu صaxiix nuqilat اxaraka ila saakini صaxiix waawdii baa damadii laga qaaday qaafkii baa loo naqliyey meeshii damada laga qaaday oo waawga ahayd sukuun baa iska soo degay markaasi waxay noqotay yaquumu wasankana isbedeli maayo waa yafculu wax isbedela ku dhici maayaan wasanka wawda mutaxarik bay ahayd saakin soo lagama dhigin qaafkana saakin buu ahaa mutaxarik soo lagama dhigin altakhyiru bilxaraf wasukuun labadiiba way kaleen ficilkan marka mudaarica maadigiisiina wuu iclaabsanaa maadiga wuxuu ahaa qawama iclaal baa galay oo taxarika xarfulcila wamfataxa maa qablahu faquliba alifa markaasuu wuxuu noqday qaama iclaalkaasaa galay labada iclaal laakiin soo kalama duwanaa way kala duwan yihiin laakiin waxaa laga fiirinaa muطlaqu liclaal sababta mudaarican loo iclaaliyo waxay yihahdeen waa xamlan cala almaadi maadigaa lagu xambaaraa bacdamaa caynulmaadi la iclaaliyey caynulmudaaricna sidaa darteeda loo iclaaliyey saa darteed waxay yidhaahdeen idaa saxat caynu lmaadi saxa almudaaric sida cawira oo kale lama iclaaliyo waa soo marnay sababtaan loo iclaalinaynaa waa soo sheegnay mudaariciisa yacwaru buu ku imaanaa biduuni iclaalin dhihi maysi tacaraka carfu lcila qablahu saakinu saxiix نqلت الحaركaة ilى ساkن صحيiح ycاar maya ycwar sidiisa u daynee qaawala waawdaas oo caynul kelimaha lama iclaaliyo mudaariciisan iclaalimaysid yuqaawilu haddii haddaba maadiga cayntiisa la iclaaliyo mudaaricana waa la iclaalina maadiga cayntiisa hadday hadday ansaxdana oo aan la iclaalinna mudaaricna la ilaalin maayo yabiicuna yabyicu buu ahaa ya-da xarakadeedii waa laga qaaday ba'da loo naqliyay yabiicu buu noqday maadiqna uu iclaansanaa oo bayaca buu ah kadibna baaca ayaa laga dhigay yakhaafu markiisii hore yakhwafu buu ahaa waawdii baa fatxadii laga naqliyay kha'dii baa loo naqliyey kadibna waawda waxaa la yidhi hadda fatxaa ka horeyda intii ayada fatxada aan laga soo qaadinna way xarakaysneed waawdu markeeda hore waa mutaxarik markii fatxada laga qaadana oo khaada la saarana wanfataxa maa qablahaa faqulibat alifan markaasaa alif loo rogaya khaafu saasuu noqday maadigiisana wuu iclaabsanaa khawifabu waa kadibna khaafa laga dhigay yahabuna waa la mid yah yabu ya-dii baa fatxadii laga qaaday haadaa loo naqliyey kadibna ya-dii alif baa loo rogay maadigana u iclaansanaa oo hayiba buu ah kadibna haabaa laga dhigay fanuqilat idamatu damadii wاlkasratu kasradii wاlfatxatu fatxadii ilaa maa qablu waxa ya ka horeeya xaraf ka horeeya loo naqliyey damada xaggee laga naqliyey yaqwumu kasradana xaggee laga naqliyey yabyicu fatxadana yawafu iyo yahyabu labadaba fatxa laga naqliyey fadalika kaasaan soo sheegnay taxriiku saakini waa xaraf reebanaa oo la xarakeeyey waa mid faa ah wa taskiinu mutaxarikin mid mutaxarik ah oo la reebo oo maxay ah caynulkelimaha waqulibat ilwaaw waawdii walyaa-u ya-dii fii yakwaf wayahyabu alifan alif baa loo rogay litaxaruki maa fi lasli intaan fadxada laga qaadin ka hor way xarakaysnaayeen wainfitaaxi maa qablahuma lan haddana fatxa ka horeyda qaacidadii baa marka ku timi taxaraka xarfu cilahum fatxa maa qablahu faqulib alifan wakadalika waxaa la mid ah maa yujaawizu الثalaaثa wixii saddex kor u dhaafa mimaa caynuhu waawun oo cayntiis waaw ay tahay oo yaawun ama ya ay tahay wixii saddex ka badan oo muctalul ah ama bilwaawi ama bilyaa naxwu yuqiimu wayuriidu wayastaciinu wayastariisu oo kale yuqiimu iyo yuriidu waa rubaacigii yastaciinu iyo yastariiuna waa sudaasigii laakiin rubaacigii he waxaan ula jeedaa kumaasigii ma uusan sheegin kumaasigii marka meesha waa ka maqan yahay yuqiimu markiisa wuxu uhi asluhu markiisii hore yuqwimu saasuu ahaa yurwidu saasuu ahaa wayastacwinu wayastaryiu saasuu ahaa kadibna waxaa dhacay yuqwimu waawdeeda kasradaa laga naqlinaa qaafkaa loo naqlinaa taxarurka xarfucilla wa qablahu saakinu saxiix qaafka maksuur haddii laga dhigo waawdii markaa xarakadaa ka qaadayna saakina sooma noqon waawdii waxay noqotay saakina wa qablahaa kasra watuqlabu yaaan lidalika saas darteed an ya loo rogo yuriiduna waa la mid kasrada ka qaad waawda ra-da u naqli kadibna ya u rogo yuriidu dheh yastacwinu asalkiisii saasuu ahaa waawda waxaa ka naqlinee kasrada cayntaa u naqline kadibna cayntii markay maksuuro noqoto waawdiina saakine ay noqoto ya u rog yastaciinu yastaryiu ya-da ka naqli kasrada ra-da u naqli sideeda u dhaaf marka ayada haddii marka waxaa kasradu ay ka hormartay waa uu noqdaya a loo roga lakiin hadday yaa noqoto haddi waa sidii la rabay waaslu asalkiisa yuqmi wayurwij wayastacwin wayastariiq saas waa fanuqilat ilkasratu kasradii ilaa maa qabla hadihi اlxuruuf xuruuftan oo caynta ah waxa ka horeeya loo naqliyey wasakanat hiya ayadu waa reebantay bacda an kaanat mutaxarika markay mutaxarikeed kadibna waa iska reebantay ilaan xaraka laga naqliyo saakin iska noqonee wanqalabat ilwaaw waawda yaa-an yaa bay uga doontay lisukuuniyaa wankisaari maa qablaha maxaa yeele saakin ay noqota kasrana way ka horeydaa kumaasigii waxaa ku miihaalidaa yakhtaaru oo kale iyo yanqaadu ku miihaali labadaas oo midna infacala ah midna iftacala uu yahay اkhtayaara taxaraka carfu اlcilati wanfataxa maa qablahu marka hore horta waxaa samaydaa اkhtayaara mudaariciisa wuxuu ku imaanaa soo ma aha yakhtayiru wuxuu ku imaan maayo inqawada mudaariciisana yanqawidu saasuu ku imaanaa yakhtayiru waxaa leeyahay taxaraka xarfu اlcilati waاnfataxa maa qablahu faqulib alifan yakhtaaru markaas waxaa ku jira eh, xar xaraf oo ya ah oo alif loo rogay yanqawiduna waa lamid tacaraka carfu lil mutaxa man qabla faquli alif lakiin markaas kuma jiro ataqyiru bilxaraka sukuun kuma jiro carfu cilligiisa markaas alif loo rogay wanqalabat ilwaawawdi yaa yaabay uga doonta lisukuuni aksari ma qabla min dalika waxaa ka mida ah, kullu ficlin kayru mulxaqin ficil kasta oo ilxaaq uusan gelin kaanat caynuhu walaamuhu min mawdicin waaxidin oo cayntiisa iyo laamtiisu min mawdicin waaxidin hal meel uu ka yimid wuxuu la jeedaa cayntiisa iyo laamtiisa ay isku xaraf yihiin waa midkii aan u niqinay maxay mudaacafka wuxuu leeyahay ficil kasta oo mudaacaf ah oo ilxaaq aan loo keenin famaadiihi maadigiisa mudqamun waa la ysku idqaamaa laa kayru wax kale ma jiro in kaana hulaaثiyan hadduu hulaaثi yahay maadigiisa waa in la isku idqaamo naxwu shadda wamadda wadana waxabada zaydun oo kale shadda markiisi hore shadada buu ahaa cayntiina waa daal laamtiina waa daal caynta marka fadxada ka qaadee waa ka tuuree markay saakin ay noqoto waa isku idqaamee shadda ay ku noqonee maddana madada bay ahayd caynta fadxada ka qaad kadibna isku idqaam madda danna waa baqiilay danana buu ahaa xabadaa zaydun zayd waa fiicnaaday xabba xababa taas waa markiisanayo walaaslu xabuba aan dhehe walaaslu asalku wuxuu a shadada wamadada wadanina waxabuba danina buu iqora aniga laakiin danina ma aha waa danana waa in la dhaho danna wuu bakiilay yadinu mudaarici ku yimaadaa soo ma aha yafcilu buu ku yimaadaa haddii marka uu ahaan lahaa faciilo uu ahaan lahaa mudaariciis muxuu ku imaan lahay yadanu yafcalu buu ku imaan laha haddana yadinu buu ku yimid saas daraaddeed waa in la yidhaahdo banana oo facalo waa in laga dhigo waxaabuba fataqula waxaa cuslaaday ijtimaacu xarfayni laba xaraf inay kulmaan mutaxarikayni calaa haadihi suura suuraddan ay ku kulmaan meesha uu ka imaanaa fiqalkana waa xaraf inta lagu dhawaaqo meeshii xaraf kale loogu haddana asaga in lagu soo laabto culays baa markuu jira daal intaa ku dhawaaqdo haddana kusoo laabto ku dhawaaqdo xoogaa carabka way cuslaysteen fawskin alawalu minhumaa labadood kan hore waa la rabay udqima fi thaani kan labaad baa lagu idqaamay meesha uu leeyahay kullu ficlin gayru mulxaqin ficil kasta oo hayru mulxaq ah waxaa ku baxaya ficilkii mulxaq ah hase ahaatee meesha dambe wuxuu yidhi famaadiihi mudqamun hayru in kaana hulaaثin hadduu hulaaثi yahay laakiin hulaaثi bilxaq kuma jiro hulaaثi oo mulxaqa miyaa jira mulxaq waxay ka bilowdaa rubaaci buu ka bilowdaa rubaaci iyo khumaasi iyo sudaasi meesha waa in loo dhaadhaco ficil kasta oo mulxaq aan ahayn oo cayntiisa iyo laamtiisu min mawdicin waaxidin ay isku hal xaraf ay yihiin waa la isku idqaama buu yihi hadduu hulaaثi yahay marka hadduu hulaaثi noqday haddee ilxaaq meesha kuma jiro wain tajaawaza almaadi maadiga hadduu dhaafo halaaثata axrufin saddex xaraf hadduu dhaafo udqima aydan sidoo kale waa laysku idqaama ilaa annahu yalxaquhu taqyiru bilxaraka se ahtee waxaa haleelaya altaqyiru bilxaraka wasukuun iyo sukuun maa lam yakun mulxaqan hadduusan mulxaq ahayn hadduu saddex ka badan yahan wuxuu yidhahda altaqyiru bilxaraka wasukuun labadaba waa gelayaan laakiin waa inuusan mulxaq ahayn waa inuusan mulxaq ahayn maxaa ku baxaaya hadduu mulxaq yahay sida jalbaba iyo shamlala oo kale labada baa-ood midda hore waa caynulkelmihi midda dambana waa zaa'ida lililxaaqi bidaxraja ba'da labaad waxaa loo ziyadiy lililxaaqi bidaxraja labadan baa-ood haddama waxaa leeyahay laisku idqaamo maya haddii laisku idqaamo oo jalabba la yidhaahdo sababtii ba'dan loo keenay soo ma ahayn inuu kuwasan noqdo jacfar inuu kuwasan noqdo daxraja daxraja marka kuwasan noqon maayo saas daraaddeed muwaasanadaas iyadoo la ilaalina idqaamka waa la iska dhaafay wadalika naxwu istacadda wuu diyaar garoobay wadmaana waa degay waa xasila wasil wasalkiisa wuxuu a istacdada saasoo waa istafcalo waaye istacdada kadib maxaa la sameeyey labadan daal waxaa la rabaa in la idqaamo midka hore oo caynul kelimaha ah fatxada ka naqli caynta oo naqli kadibna labada daal isku idqaam istacadda soo noqon maayaan waxaa ku jira haddaba altagyiru biاlxaraka wالsukuun altagyiru biاlxaraka waa cayntii oo saakinada ahayd oo kadibna mutaxariko laga dhigay wasukuunna labada daal midka hore mutaxarik buu ah saakin baan ka dhignay wadma'nana saasuu ahaa wadma'nana kadibna waxaa la sameeyey labada nuun midka hore baa fatxadii laga naqliyey waxaa loo naqliyey hamsada labadii nuunna waa la isku idqaamay muxuu noqday markaas idma'anna fanuqilat ilxarakatu xarakadii min almutaxariki ila saakini qablahu saakin ka horeeya waudqima alawalu min alxarfayni fi ma bacdo mid ka horan ka dambaa lagu idqaamay faidaa sirta ila lmudaarici haddaa mudaarica u laabato naqalta alxarakata fiihimaa xarakada labadooda ku jirta waa naqline faidaa sirta ila almudaarici mudaarica haddaa u laabato naqalta alxaraka fiihimaa wuxuu la jeedaa fi الثulaaثi wa fi ma tajaawaza الثulaaثi saas ka wadaa hadda waxaan soo marnay maadiga isagoo hulaaثi ah iyo isagoo hulaaثi ka badan soo ma ahayn ama hulaaثi ha ahaado ama akar min min aلثalaaثa ha noqdee xarakaa naqlinayna soo ma ahayn fatxaa intaan naqlinay baa waxaan u naqlinay meel saakin ah soo sidaa ma ahayn wuxuu leeyahay mudaarica haddii aa u laabato naqalta alxarakata fiihimaa wixii hulaaثi ah iyo wixii hulaaثi ka badanba xarakadooda baa naqlinaya wadalika naxو qowlika waa adoo yidhaahda yashud oo kale adoo yihahda markiisii hore muxuu ahaa yashdudu soo ma ahayn labadan daal midka hore xarakada waa laga naqlinaa xaggee loo naqlinaa shiinka oo faa ah laakiin maadiga ma naqlinayna mase waa tuuraynay waa tuuraynay naqli ma jirin wuxuu ku yihi marka naqalta alxarakata fiima saasu ka wadaa mudaaric haddaad tagto xarakada labadan la rabo in la ysku idqaamo midka hore waxaa u naqlinaya xarafka ka horeeya laakiin maadiga saas ma ahayna de waa la tuuraaye وذلika نaxو qowlika yshud وymud وyadin وystaعid وydmainu aslu aslkiisa yshdud buu ahaa وymdud وydnanu saas leeda وydninu waa in la dhaho وystacdid وydmaninu fanuqilat اxarakaةu xarakadii min almثl الأwli labada mutamaaileynka ee midka hore ayaa laga naqliyay xaggee loo naqliyey midka ka horeeya xaraf ka horeeya uma udqima fi الثaani ee mutamaaileeynkii kii hore baa kii labaad lagu idqaamay fadalika aydan kaasi taskiinu mutaxarikin wa taxriiqu saakinin waaye yad ninu buu markii soo hara tusaale ahaan u ahaa soo maaha labada nuun baa la rabaa in la idqaamo nuunta hore kasrada saaran waa laga naqlinaa xaggee loo naqlinaa daadka laakiin danana markaan soo maraynay labada nuun midka hore xarakadoo ka tuuraynay kan laakiin daadka u naqlina kadibna labada nuun waa la isku idqaama waxaa leeyahay yadinu sababtu waxay tahay maadiga markii la maraayey xarakada meel loo naqliya ma jirin ilaan faa-ulkelimo looma naqli karo waxaa naqlina hadday fatxo tahay haddii awal buu maftuuxaha ah, maxaa soo kordhiday haddii kasre ay tahana haddee awal almaadi laa yakuunu ilaa maftuuxan maadiga awalkiisa waxaan maftuuxayn ma noqdo ilaa in loo bineeyo lilmajhuul maana oo markaa madmuum uu noqdo meeshaana ficil waxaa yaalla oo mabni lilmacluum ah saas daraaddeed mudaarica marka meel loo naqliyo jirta laakiin maadiga meel loo naqliyo ma jirin fii ma tajaawaza alaaثa wixii saddex ka badan id idmanana naqli ma jira iyada mise naqli ma jirin idmanana labada nuun nuunta hore xarakadeeda ma warna mise waa naqlinay soo lama naqlin waa la naqliyey mudaaricana sidoo kalea loo naqlinaa saas daraaddeed meesha uu leeyahay fa idaa sirta ila almudaarici naqalta alxarakata fiihimaa meesha uu leeyahay naqligan maadiga hulaaiga ka badan awalba waa ku jiray mudaaricana waa ku jiraa laakiin maadiga oo hulaaiga naqligu kuma jirin mudaaricuu ku jiraa markaas mudaaricuu ku cusub yahay mafhuumuho fadalika aydan taskiinu mutaxarikin wa saakin waa mid mutaxarika oo la reebay iyo mid saakin oo la xarakeeyey wamin dalika aydan kaas waxaa ka mid ah wahuwa qariibun waana qariibe waxaa ka mid ah qowlu shaacir baa ka mid ah qowlu shaacir marka waa khabar min waxaan ula jeeda waa mubtada muahara min dalika baa khabar muqadam ah wa qowlu shaacir ninka shaacirkaa qowlkiisa wahuwa qariibun qowlkaas waana qowle min dalikaas aan soo sheegnay buu ka mid yahay oo muxuu ka mid yahay markaas kan lasoo sheegay oo ah altaqyiru bilxaraka wasukuun wuxuu yidhi alaa ruba mawluudi walaysa lahu abun wadii waladin lam yaldahu abawaani buu yidhi alaa ruba mawluudin riwaayadaha qaarna waxay leeyihin cajibtu limawluudin buu yidhi waxaan la yaabanahay buu yidhi cunug la dhalayoo walaysa lahu abun oo aabba aan lahayn waa nabiy llaahi ciisa hooyuu leeyahy laakiin aabba ma leh wadii waladin iyo mid carruur dhalay lam yaldahu abawaani oo aabbii hooye midna aan lahayn waa nabiyullaahi aadam waa la yaabanahay buu yidhi ee qudradda ilaahay baa sida ahayd ina ciisaa ina maala ciisa ka maali aadama khalaqahu min turaab eh? ah, ina maala ciisa cinda allahi ka maali aadama khalaqahu min turaab araada wuxuu la jooday wuxuu la jeeday lam yalidu lam yaldahu lam yalidhu buu ka waday faaskana laama laamtii buu reebay likasratihaa kasradeeda darteed lam yalid soo ma ahayn laamti soo maksuuro ma aha waa reebay buu yidhi faltaqaa saakinaani laba saakin baa kulmay labada saakin waa labadee daalkii oo laamulkelimaha ah iyo laamtii hehe kasrada laga tuuray ilaa laamtani maksuuro bay ahayd lam yalid kasradii buu ka tuuray iltiqaau saakinayn baa wuxuu ka dhacay marka laamtii kasrada laga tuuray iyo daalkii oo maskuunka ahaa liajli aljasmi faltaqaa saakinaani allaamu wadaal faxurikat idaalu daalkii baa la xarakeeyey liiltiqaa'i saakinayn iltiqaau saakinayn darteed ila waxaa la rabaa labadooda in laga takhalluso laakiin qiyaasku muxuu ahaay labadooda midka hore in la xarakay soo ma ahayn qaacidadii iltiqaa saakineynka marka waa khilaafsan yahay labadooda kii labaad buu xarakeeyey liltiqaa saakineyn si uu iltiqaa saakineynka uga takhalluso wa futixat limujaawaratihaa fatxata alyaa'i waxaana loo fatxiyey buu yidhaahday limujaawaratihaa maxaa yeele waxay deris la tahay fatxata alyaa'i ya-da fatxadeeda xarfu mudaaracaha oo ya sooma fatxisna uu fatxisan yahay daalkiina isagana waa la fatxiyey buu yidhaahday laakiin haddii labadoodu ay yihiin saakineynka labadoodu hadday laba saxiixa waxay ahayd qaacidadu maxay labadood qanoon in la xarakeeyo laguna xarakeeyo kasro wuu khilaafay oo kii labaad buu xarakeeyey markaasoo dana fatxo ku xarakeeyey sababtu ugu xarakeeda maxay tahay wuxuu ya-day deris la tahay oo ya-da hadda waxaa udhaxeeya laambaa udhaxeeda ya-da iyo daalkan fatxada lagu xarakeen laam baa udhexayda laamta waxay yidhaahdeen macdamaa ay saakina ay tahay waa daciif saas daraaddeed inay darsayn bay la mid tahay wa haadaa kan shaadun waa shaado laa yuqaasu calayhi looga qiyaas qaadan maayo buu yidhaahdeen wallahu aclam